الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى baabu fadli الطaliica wuxuu ku saabsan yahay fadlu طaliicati daliicada waa ilaalada fadliga ay leedahay qofka uu qofka qaa'idka ee hogaamiyaha ciidankaa uu diro in uu soo fiiriyo cadowa xaaladdiisa uu soo ogaado hadday noqoto tiradooda inuu soo ogaado iyo tayadooda qaabkay u degan yihiin aagga iyo meelahay kala jiraan qofka soo fiirinaya waxaa la yidhaahdaa aariica hal iyo laba iyo saddex iyo meelaha way noqon karaan marka waa nooc tajasus ah atajasusu lmadluub nooc tajasus oo bannaan wey noocada uu soo ogaado kadibna uu soo wargeliyo uu yidhaahdo xaaladdaasi ku sugan yihiin tiradooda intaa weeye ciidanku halkaasuu degan yahay qaabkaana waa u hubaysan yahay qofkaasa waxaa la dhahaa dariica waxaan soo marray xadiidkii kitaab ashuruud xadiidu miswar bn اlmakrama uu nabiga alayh الsalaatu wasalaam uu daliico diray kadibna khaalid bin waliid iyo ciidankiisii iyo qaabkii waan ka soo marray qaala wuxuu yidhi <clears throat> almusanifu raximah اllah xadaثana abu nucaym alfadl ibn dukayn qaala xadaثana sufyaan athawri عن محمد بن المنkدر عن جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله <clears throat> قاaل جابر wuxuu yihi قاaل النبي صلى الله عليه وسلم nبg wuxuu yidhi man yaatiniya ii keena bikhabari اlqowmi qowmka gaalada loola jeedaaye khabarkooda ayaa ii keena yowma alaxzaabi maalintii axzaab <clears throat> maalintii ciidanka muslimiinta iyo gaalada ay hor fadhiyeen qaswat اlaxzaab yuu nabigu wuxuu dhahay alayh salaam yaa iisoo ogaada ilan ciidamo badan baa soo kor fadhiistay magaalada madiina soo kor degay <clears throat> oo qaarkoodna ka imaaday maka oo kufaaru quraysha qaarna baadiyihii ka soo raacay xataa dhinacii yuhuuddii madiina deganeed waa kii laga baqay oo ayaga laftirkooda laga soo sheegay inay ballantii ka baxeen marka yaa iisoo warramo oo xaalkooda iisoo ogaada ayuu dhahay nabigu alay slam saxaabadii buu la hadlayaa fa qaala zubayr zubayr baa wuxuu yidhi ana anaa kacayo oo soo ogaanay rasuul allow uma qaala haddana markii xoogow la joogay bu wuxuu yidhi man yaatinii bikhabari اlqowm qowmka khabarkooda iyo warkooda yaa iisoo ogaada qaala zubayr ba haddana wuxuu yidhi ana zubayr ibnu cawaam radia allahu canhu ardaa ibnu camati rasuuli illaahi zaynaba binti cabdilmualib baa dhashay nabiga alay slam eedadiis ana buu haddana yidhi qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu yidhi ina likulli nabiyin nabi kasta waxaa u sugnaaday xawaariyan mid khaas u ahoo u gargaara xawaari waxaa la yidhaahdaa annaasir almuciin almukhlis qofka gargaarka kuwa ah ay ku garab taagan duruuftaada iyo dhibkaada mar walbaba ku garab taagan khaaskana kuwa ahee dadka kale kaaga sokeeya ayaa waxaa lihi xawaari qaala alxawaariyuuna naxnu ansaaru اllah nabiy llahi ciisa alayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii xawaariyiinta la dhihi jiray ee gargaarka markuu yihi yaa igu gargaara diintan dhihi jiray annagaa kuu gargaarayna naxnu ansaaru اllah kuwii kale wey nabi kasta marka waa leeyahay saxaabadiisa oo fara badan dad gaar ah oo garab taagan oo warkiisa maqlaaya oo u huraaya ayaa yuu leeyahay bu nabig alay salaam waxawaariyi aniga xawaarigeyga iyo midka khaaska i ahna azubayru zubayr weeye ee i kaalminaya garab taagan mar walbaba zubayr ibnu cawaam weeyaan bu rasuulka alayh salaatu wasalaam waa manqaba iyo fadiila aad u weyn oo abd zubayr bnu cawaam uu leeyahay lagu ammaanay wey radia allahu canhu wa ardaa khatartaasu marka u bardhigayey wixii oo ay ninka keligii ee socda ee ciidanka inuu ogaada rabo ishana lagu hayo oo ayaguba waardi bay leeyihiin oo waa iswaardiyeynayaane aad buu khatar aano ugu yahay in la shiisho in la qabto dhibaato badan buu marka khatar badan buu naftiisa gelinaya qofkaas markaa waa nin aad iyo aad runtii u huray xaalad culusna ka soo baxay wey saas darteed buu nabigu ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam maalmahaas marka isagaa ayaa u badnaa laakiin habeen habeenada kamida waxaa jirtay qabow daran intuu yimid oo dhaxan daran ay dhacday dhaxantii laguba kala fiijinaya cadowga ilaahay uu ku kaafiye mu'miniinta iyo dabeeshii ayuu nabiga alayh salaam wuxuu u baahday mugdina waa jiray yaa kaca wax kacaa la waayey waa ku celiye war yaa u sugnaatay oo istaago oo iisoo fiiriya markaasuu nabiga alay slam markuu wax jawaabo uu waayey yuu nabigu wuxuu yihi xudayfa bnuyamaan xudayfa qum istaag oo orad noo soo fiiri oo soo ogow xudayfa wuxuu yihi kol hadduu nabiga magaceyga sheegay inaan istaag waan ku khasbanaaday buu yihi waa kacay marka wuxuuna yidhi waxba wax dhibaato ah ha u geysanin adigana dhibaas kusoo jidin soo ogow soo noqo wuxuu leeyahy markaan intaa dhaqaaqay nabiga alayh salaam dhaxan aad u daran ayaa markaasi dhacaysay oo asxaabadu aad iyo aad ola rafaasnaayeen wuxuu yidhi markaan kacayba waxaad mooddaa inaan ku jiro meel kulul meel kulul inaan ku jiro aad moodaa buu yihi qabow odhan ba waa laga qaaday ilaahay baa kule looga dhigay uu soo ogaaday ninkii ahaa abu sufyaan ciidankiisii ciidanka watay oo dab intuu shitay dabki isku soleeyo oo hadba sidaa le o hadba sidaa dhabarka u xeerayo iftiinkiisi dee waa la arkaya asaga wax ma arkaya mugdigii ayaan ku dhawaado on dabcabi inaan leeb tiimbiyo oon ku dhufto hadalkii nabiga sala allahu alay wasalam ee ahaa farha dhaqaajinin ayaan xasuustay bu yidhi waa soo laabtay haddaan nabiga u imaado warkii aan siiyeyba qabow waa gu bilowday haddana dhaxanta gu bilaabatay nabiga alay slam mara ku daday sala allahu alay waali wasalam marka ninkaan isagana mawqifkaasu maalintaa lahaa baaban wuxuu ku saabsan yahay hal yubcau daliicatu ilaalada ma la diri waxdahu keligiis qof keligii ma la diraya mise waa in wax lagu raaciyo dad la raaciyo keligiis haddii loo baahdo ama qof kaleba la waayo waa istaagi karaa waa soo gudan kara muhimadaas xadaanaa sadaqat ibn mufadl qaal akhbarana ibnu cuyayna sufyaan ibnu cuyaynata almaki qaala xadaana ibn munkadir muxamed anahu samica jaabir bn cabdillahi buu maqlay radia allahu canhuma qaala isagoo jaabir yidhi nadaba nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigaa dadka caraabiyey annaasa dadkii buu caraabiyey dadkii buu nabiga booriyey oo yuriyaa kaca oo isoo fiiriya cadowa oo soo ogaada oo muslimiinta war u keena waa ku booriyey qaala sadqa wuxuu yihi adunu waxaan u malaynaya yowma inuu yihi maalintii dhufayska ee qaswat axzaab faintadaba zubayru zubayr baa kacay oo aqbalay yani istajaaba waxaa ajiibay azubayr zubayr baa ajiibay uma nadaba الnaasa dadkiibu haddana booriyey yihi yaa kacaya faintadaba zubayr haddana zubayr baa kacay uma nadaba الnaasa dadkiibu haddana booriyey faintadaba zubayr zubayr baa haddana kacay oo ogolaaday o aqbalay faqaala nabiyu sal slm ba wuxuu yidhi ina likulli nabiyin xawaariyan nabi walba wuxuu leeyahay dad u khaas ahoo u gargaaro garab taagan oo oga dhow dadka kale waxawaariyii aniga xawaarigayguna azubayr wey ibnu cawaam saas wey nabig zubayr bnu cawaam weeyaan nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa ilmaabti ahaayeen eedadiis baa dhashay baabu safari اlinayni laba qof inay safraan inayntu waa laba weeyaan lidu waxaa weeyaan maa bayna waaxid wa alaaثa wax udhexeeya baa loo jeeda inayn yowm ااثnain ma maalinta isniinteed maaha laba qof inay safraan oo safar geli karaan oo waxba dhibaato ayna lahayn qala xadaثna aحmed بن yunisi qala xadaثna yunisa qala xadaثna abu shihaab الzuhri abu shihaab ibn shihaab ma abu shihaab wey can khalid الxada بn mhraan can abi qilaabata can malik ibn xuwayriثi radي الlahu canhu qaala malik wuxuu yihi insaraftu min cindi الnabiy nabiga alayه الsalaam baan agtiisa ka gadoomay isaga iyo nin kale iyaa nabiga u yimid labaatan beri bay nabiga la joogeen wax ka barteen kadib bay deen cidoodii ku noqdaan ayay damceen marka nabigana waa sogootiye oo waa dardaarmay oo waa waaniyey oo waxba u sheesheegay calayhi isalaatu wasalaam wanaaga faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi nabiga calayh salaam ana aniga iyo wa saaxibin lii anina aan saaxiiban nahay oon wada soconnay yuunala dardaarmo wuxuu yidhi adina aadaama wa aqiima aqima walya ummakuma imaam ha iniin noqdo akbarukuma kiina weyn aadaanka waa ayi qof labadiina midkii aadaabaa waa sax laakiin markay noqoto imaamnimada iyo yaa tujini haddii qiradii aad ka siman tihiin qur-aanka xadiidkii iyo sunada inaad ka siman tihiin oo isku mar una adimaateen meesha cilmigii isku meel ka taagan tihiin isku daatirsada kiina sanad weyn ayaa imaam noqonaya taasuu nabiga alayh isalaatu wasalam marka ishaaraya walyaumakuma akbarukuma kiina iniigu weyn ayuu nabi sala allah alay waslam yihi ashaahid fi hada alxadiid waxaa weeyaan nabiga alayh salaam wuxuu la hadlaya laba nin ana wa saaxibin lii laba nin bay ahaayeen wuxuu nabigu la hadlaaya ee safarta gelaya inay wax dhibaato ayna lahayn laba qof inay isla safraan ayaana halkaa laga qaadanaya musanifku wuxuu talmiixinaya oo uu ishaarayaa xadiidkii abu daawud iyo tirmidi ay soo saareen ee nabiga alayh salaam uu yihi alraakibu shayطaan wاraakibaani shayطaanaan wa halaaثatu rakbun xadiidka asaga ayaa dhinaca kale ka muuqda oo uu ishaaraya oo ka soo horjeeda xadiidku wuxuu leeyahay qofka keligii ee safarta gelaya waa shaydaan laba haddii yihiinna laba shaydaan wey saddex haddii yihiinna markaasay ciidan yihiin oo jamaaco yihiin oo ay isdifaacan karaan oo is-ilaalin karaan oo cadow iska dhawri karaan ayana iskaalmaysan karaan jamaacana iskugu filan yihiin hal qof oo keligii socda waxaa weeyaan khatartiisaa badan shaydaankaa duufsan kara salaadihii baa laka tegi kara intuu meel iska iska tasahulo ama iska saaxdo muxuu ahaa dhibaataa gaari karto waa la qaniini karaa wax og ma jirto marka waxa weyaan wax fiican maa laga wadaa laba hadday yihiinna sidoo kale ad kii klig kii kale hadduu kaa dhaco ma qaadi kartid ma qaadi kartid waxbana uma tari kartid saddex haddaad tihiin baad tihiin ciidan rakbi baa tihiin bu nabi sala allah alay wasalam xadiidka iyo labadan iyo xadiidkan fii daahirihim atacaarud xagga daahirka way iska hor imaanayaan way ismucaaradayaan marka musanifka marka arrinta wuxuu u keenay imaa xadiidka u arka inuu daciif yahay oo laakiin xasan weeyaan sida culamada qaar ay sheegayaan iyo in la yidhaahdo hadday tacaarud uu jiro xataa ama waa la jamcin karaa ama waa la kala darjixin karaa hadday noqoto jamaca horeeya o owleehe in la yidhaahdo labada qof waa bannaan yihin inay safraan laakiin saddexdaa afdala saddexdaa afdala oo ka fiican oo ka wanaagsan in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo hadday tacaarudkooda ay jamci suuroobi waayo maa fi saxiixi lbukhaariyi asax waxa saxiixulbukhaari ku sugan ayaa ka asaxsan riwaayada sunanka ku sugan riwaayada sunanka ku sugan tan bukhaari baa ka asaxsanoo tacaarud marka ma jira kanaa la raajaxaya kanaa la raajaxaya oo laba qof safar waa geli karaan laakiin sida fiican mar walbaba intuu ciidanku badan yahay ayuu wanaagsan yahay <coughs> baab khayl <coughs> alkhaylu farduhu macquudun waxaa la guntay fii nawaasihaa foodeeda waxaa lagu guntay alkhayru khayr baa lagu guntay ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaaro fardaha la ammaanaya oo halka laga bilaabo ilaa xadiid koox baabab dhowraha imaan doonto oo fardaha lagaga hadlaayo khayr baa fooda lagaga guntay ayuu nabig alay salaam foodana waxaa loola jeeda asagoo dhan min tasbiyati shayi bacd shayi wa iraadati jamiicihi shay qaarkii intii la sheego isagoo dhan loo yaa loola jeedaa isagoo dhan baa fardaha loola jeedaa marka khayr baa lagu guntayoo jihaadka ayaa lagu galaa oo muslimiinta lagu difaacaa oo muhiimad wanaagsan oo aad u wanaagsan bay gutaan oo qofka ku dagaalamaya saddex sahmi buu helayaa khayrkaasa adduun iyo aakharaba lagu helaa oo wax allaale wixii dhaqdhaqaaqiisa o dhanba ajir iyo taba baa lagaga qori waxaa kale uu baabkan xadiidkan unbu ishaarayaan mar raba xadiidka qaala xadaanaa cabdullahi bnu maslama qaala xadaanaa maliku can naafic can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yhi alkhaylu fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr baa ku guntan ilaa yowm alqiyama ilaa qiyama laga gaaro ko waxaa xadiidka laga fahmayaa jihaadku inuu baaqi yahay ilaa yowmi alqiyaama oo uunan dhammaanaynin ilaa qiyaamaha laga gaaro nabiga alayh salaam wuxuu sheegay aakhir ummadda kuwa ugu dambeeya inay la dagaalami doonaan masiixudijaal ayagoo nabiyullahi ciisa alayhi salaatu wasalaam la socda nabiyullahi ciisa ayagoo la socda masiixudijaal oo yuhuudda hogaaminaya oo xataa yuhuuddu asfahaan oo iraan ka tirsan toddobaatan sabcuuna alf oo calaa ru'uusi mutayaalisa ayaa nabiga alayh salam uu shegay inay dagaalka soo geli doonaan toddobaatan kun dagaalkaasi dagaal weyn oo muslimiinta ku guulaystaan oo masiixudijaal lagu dilo oo ciise calayhi salaatu wasalaam iyo intii la socotay ay guulaystaan ayuuna noqon doonaa marka taas waa midda kooaad xadidka laga fahmay ilaa yowma alqiyaama lagu xidhay intaas fardaha khayr baa ku guntan farduhuna waxaa weeyaan waa aalada iyo qalabka lagu jihaado lagu dagaalamo waxaan laga fahmayaa baqaau ljihaadi ilaa maa baqiyat dunya inta addunyada baaqi tahay inuu jihaadku baaqi yahay midda labaad waxaa laga fahmayaa in farduhu ay noqon doonaan sidii markii xilliga nabiga alayh salam ay u ahaayeen wax lagu dagaalamo iyo qalabka dabaabaadka in dib lagu noqon doono oo aalaadkan iyo qalabkan xadiidka cusub ee hadda la isticmaalo ama baabuur ama diyaaraha diyaaradaha dib in looga noqon doono oo laga laaban doono ama wa burbur baa ku dhici doona ama dhibaato kalea gaari doonta fardihii in dib loogu noqon doona xadiidka laga fahmaya ilaa yowma alqiyama nabi alayh isalaatu wasalaam bale rasuulku alayh salam wuxuu sheegay xadiidkaa dheer ee ka sheekeynaya fitanta aakhiru zamaan iyo jihaadka dhacaya iyo masiixu dajaal dagaalka lala dagaalamaya <clears throat> wuxuu rasuulkeena alayh salaam <clears throat> uu sheegay inuu yidhi dadka ayaga dagaalamaya inii la acrifu asmaa'ahum wa alwaana khuyuulihim ow kama qaala alayh salaam magacyahoodana waan garanayaa fardahoodana waan garan buyu nabiga alayh salam iyo midabadooda iyo nooca yihiin waan garan buyu rasuulka alayh salaatu wasalaam marka xilligaa waxaa lagu dagaalamaya inay farda yihin bu rasuulka sugay sala allahu aleyh waalih wasalam saas darteed buu farduhu ay yihiin shayga mar hore iyo mar dambaba u ah lafdhabarka in muslimiinta ay ku jihaadaan cadowgan iskaga celiyaan baaqi u ah wey ilaah haddadan waa la isticmaalaa oo meelo aynan mari karin baabuurta iyaa loo adeegsadaa oo loo qaataa loo qaataa maxaa yeele farduhu waxay geli karaan tugaga buurahay qaad iyo geli iyo fuuli karaan xilliyaha mugdiga ahee iftiin aan la rabin ee mugdi ahaan rabin ugu shaqaystay ayagu soconayaan sawd la'aan iyo dhawaaq la'aan weeyaanoo meel baa iyagoo si degan baa dantaada u fushanaysaa waxaasoo dhanba ba waxaa weeyaan fardaha way gudanayaan bayxaytu laa tu'addi alaalaad qalabkaa kale una gudan karin qaala xadaana xafs bnu cumar qaala xadaana shucba bnu xajaaji can xusayn xusein ibn cabdiraxmaan w ibn abi safar wasmhu cabdullah can shacbiy camr bn sharaxiil ashacbi can curwata bn jacdin can nabiy sala اlah alيه wasalam qaal nabig wuxuu yidhi alkhayru fardaa macquudun waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr khayrkaas waa la ilaaqay waa la iska camim ajir iyo hawaabna waa ku jiraa adduunka khayrkiisana waa ku jiraa oo haniima ilaa yowm alqiyama maalinta qiyama laga gaadho qaala sulayman wuxuu yidhi can shucbata can curwata bin abi ljacd taabacahu musadad baa mutaabiciya can hushaym can xusayn ibni cabdiraxmaan can ishacbiyi can curwata ibni abi ljacd halkaas marka shucba ardadiisaas mutaabicinaysa qaala xadaana musadad ibni musarhadin qaala xadaana yaxya ibnu saciid alqaطaan can shucba ibni xajaajin can abitayah yaziid bni xumayd can anas bin malik radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal la slam wuxuu yihi albarakatu barakadu fii nawaasi lkhayr fardaha foodoodu ku xidhan yahay oo khayr iyo wanaag iyo nasr iyo guula lagu gaari haniimana lagu gaari jira hawaabna laga helaya baabuljihaad aljihaadu jihaadku maadin mid soconaya oo mustamiro baaqi ah wey maca albari mid baari ah iyo walfaajiri mid faajirah oo imaam muslimiinta waa ah hogaaminaya in maciise la jihaado ninka ummadda hogaaminaya ama baari ahaade ama faajir ahaadee kol haddii jihaad buu kugu yeero muslimiinta gargaarkeeda isagoo dembi kalele oo macaasi iyo xumaan iyo maladaad kale iyo shahawaad kale ku mashquulsan ayaa haddana waxay gudan jireen jihaadkana waa geli jireen muslimiintana waa difaaci jireen meelo fogfogna islamku waa la gaarsiiyey marka hadduunan ahayn qof gaal ah ninka madaxda ah oo uu nabiga calayh isalaatu wasalaam laba tilmaam buu ku sheegay ilaa an tarow kufran gaalnimo bawaaxan bu raaciyo saddexaad wuxuu ku daray cindakum min allahi fiihi burhaan xujana aad u haysataan gaalnimadiisa intaa haddaynan ahayn ha khilaafina buu rasuulka sala allah aleh wasalam uu yidhi liqowli nabiyi ba uu daliila uu yidhi in lala dagaalamayo cadowga wixii oo qof kasta oo hogaanka wadana maciisa la noqonayo bari iyo faajir midku noqdee alkhaylu macquudun fii nawaasiha alkhayr fardaha waxaa foodooda ugu xidha khayr ilaa yawm alqiyama ila qiyama laga gaaro ilaa ywm اqiyamana madaxda xukumaysa muslimiinta hogaaminaysa bari iyo faajirba waa ku jira xadaثana abu nucaym alfadl bn dukayn qala xadaثana zakariya can caamir shacbigii qala xadaثana curwaة اlbaariqi ana الnabiya salى الlah alيه wasalam qaala alkhayru macquudun fardaha waxaa lagu guntay fii nawaasiha foodooda alkhayru khayr ilaa ywm اlqiyama maalinta qiyama laga gaaro alajru ajr iyo wlmaqnamu hanima lagu guntay labadaa way marka labadaa la sheegaayo ajirna waad heli aakhare iyo habaab baa laguu qori haniimana waad ku helaysaa wey baabun wuxuu ku saabsan yahay man ixtabasa farasan fii sabiili اllah faras ninkii waqfa oo bixiya fii sabil illahna ku bixiya jawaaz waqfi lmanquulaat waa ka soo maray inay banaan tahay bacda ahlicilmina ay ogolaadeen waxaa manquulka ahe haabitka eena sugnayn in la waqfi karo ilan qaar baa waxay leeyihiin waxyaalaha sugan guryaha iyo boosaski waxama waqaf ka suuroobi karaa ee maguurtada marka waxa manquulkana waa ka suuroobi karaa sida soo socota liqowlihi tacaala ba uu daliila wamin ribaadi alkhayl farda aad xidheen oo aad diyaariseen oo gaarada u diyaarsateen ku diyaar garooba wey waacidu lahum istadactum min quwati wamin ribaadi alkhayl xadaana cali bnu xafs qaala xadaana ibnu mubaarak qaala akhbarana طalxa bin abi saciidin qaala samictu saciida saciid almaqburi yuxadiu asagoo ka warramaya anahu samica aba hurayra radi allahu canhu inu maqlo yaquulu leh qaala nabiyu sala اllah alay waslam wuxuu yidhi man ixtabasa farasa ninkii faras waqfaa fii sabiili اlahi jidka ilaahayna ku bixiyaa in lagu jihaado iimaana bilah isagoo ilaahay rumaysan wa tasdiiqan biwacdihi wuxuu ilaahay yaboohay oo ajir iyo thawaab ilaahay uu sheegayna rumaysan inuu heli doono ninkii sidaa u waqfa labadaa shardi iimaana biاllahi wa tasdiiqan biwacdihi faina shibacahu faraskaa asaga ah wuxuu ka dhergaayo cuntaa wa riyahu wuxuu ka dhergaa oo sharaab iyo cabitaana wa rawthow wixii diga ah oo uu sii daayaa wa bowlow kaadidiisa uu kaadiyo fii miisaanihi baa loo saari yowma alqiyama maalinta qiyama miisaanka loo saari wax allaala wixii athar iyo raad iyo ka soo baxa iyo ama cabo ama ka soo baxo o dhan ajir iyo hawaab baa loo saari bu rasuulka alayh isalaatu wasalaam baabu ismi alfarasi walximaar fardaha iyo e, dameeraha iyo daabadaha la isticmaalo in magac loo bixin karo oo la dhihi karo faraska hebel ahaa iyo dameerkii hebel ahaa iyo baqashii heble aheed iyo la dhihi karo waxba dhibaato ayna lahayn xoolaha magac waa loo bixin kara macnaha wey qala xadaثana mحamed بn abi bakr qala xadaثana fudayl bn sulayman can abi xaazim can qataada bn abi qataada an abihi can cabdillahi bn abi qataada can abihi abihi abi qataada alxaariث bn ribciy radi allahu canhu anahu kharaja waa baxay maca rasuuli الlah rasuulka maciisa salى الlahu alيه wasalam buu baxay oo la socday faris buu ahaayo dadka fardaha xaggiisa ku dagaalama ayuu ahaa saxaabigan waxaaba la dhahaaba laqabkiisa farisu rasuuli الlah ayaa la yidhahdaa fatakhallafa abu qataada abu qataada ka yar haray maca bacdi asxaabihi saxaabada nabiga qaar ka miduu ku haray waa markii xudaybiya cumradii loo soo socday weeyaan dhexda markii la maraayo waxaa la maqlay cadowbaa waddadaa xagga xeebta ah yaa soo maraayo dhabar jebin maagan nabiga calayh salaam kooxu abuqataada ku jiruu u bixiyey oo yidhi waddadaa idinka soo qaada naga ilaaliya marka abu qataada wuxuu leeyahay kooxdaasu la socday wahum muxrimuun nimanka uu la socdana way xarmadeen cumray iska niyoodeen wahuwa isaguna kayru muxrimi weli ma xarmaninoo weli cumro ma niyoonin dib buu iskaga dhigtay farao waxay arkeen xibaara waxshin dameer farow didaya nimankii la socdayba waxay arkeen dameer farow yaacaya xadiku in badan baa soo marray kitaab alxaj baa u badnaadee xibaaru waxsh qabla an yaraahu asaga intuuna weli arkin ayaa kuwii kala arkeen ee la socday asaga wax kaloo ku mashquulsanaa oo kaba iyo waxbuu toltolanaayey falamaa ra'awhu markay arkeen tarakuuhu way ka tageenoo maynan u sheegin xataa ra'aahu abu qataada ilaa abu qataada iskiis uu iskaga arko lan hadday u sheegaanoo dhahaan dabeelfarow baa kanahe noo soo ugaadh ama ay tusaana u kaalmeeyaan waxay noqonaysaa dembi bay ku dhaceen iyagoo cumro ku jiro muxrimiina inay ugaadheen bay noqonaysaa waa iskaga aamuseen asagaa arkay isaguna markaa xalaal weeyaanoo muxrim maaha fa rakiba farasan faras buu fuulay lahu asaga uu lahaa yuqaalu lahaa aljaraada intaa wey inta uu keenay musanifka magacaas in magac loo bixin karo fardaha yuqaalu laha faraskaa waxaa la dhihi jiray aljaraada jaraada magaciis la dhihi jiray fasa'alahum wuxuu weydiistay an yunaawiluuhu inay u laacaan sawda ushiisii war ushaysiiye buu yidhi markuu faraska fuulay ushii baa ka dhacday faabo waa ka diideen fatanaawalahu waa laacsaa qaatay faxamala waa xumbaara waa weeraray baalkii dameerfarowgii buu ka daba orday facaqarahu markaasuu mid ka mid ah dameerfarowgii oo ataan ah oo dhadig ah ayuu la helay oo dilay oo boqon gooyey uma akala waa cunay faakalo iyagana waa la cuneen fanadimuu gadaal bay ka shallaayeenoo waxay dheheen inagoo muxrimiina miyaan ugaan cunaynaa wax la ugaadhay falamaa adrakuu markay nabiga soo gaareen calayhi salaam qaala wuxuu yidhi markay u sheegeen o dhe arrintaasaa dhacday wuu weydiiye wuxuu yah hal macakum minhu shay marka hore waa kii su-aalo dhihi jiray wax u kaalmeeyey ama u garada ugu noqday ama saacideyn bay nugu jira maya dheen markaasu wuxu yh hal macakum minhu shay wax ma ka wadan hadda hilibkii qaala wuxuu yidhi qataada saxaabiga abu qataada ah macanaa rijluhu lugtiisaan wadnaa lugtiisaan wadaa buu yidhi faakadaha nabiyu sal slam baa qaaday faakalaha waxbuu ka cunay sala allahu aleyh waalih wasalam marka shaahidkiisa xadiidka intiisa kale waxaan soo marmaray laakiin waxaa weeyaan hadda ismu lfaras in faraska magac loo bixin karo waana fahmayaan xayawaanka magacaas waa isku qaadi oo markii loogu yeero waa garanaya oo waa kugu imaani oo waa ku canaan haddii lagu canaanto waa maqli waa fahmi qala xadaثana cali bn cabd الlahi bn jacfar qala xadaثana macn bn ciisa qala xadaثanii ubay ibnu cabaas ibnu shl can abihi can jadihi qaala jadkaana waa sahl ibnu sacdin asaacidi radia allahu canhu kaana linabiyi sala allahu alay wasalam fii xaa'idina farasun nabiga faras buu ku lahaa u daaqi jiray xaa'idka anaga ee beertaanada yuqaalu lahu layihahdo alluxayf magaciisa qaala abu cabdillahi bukhaari weeyaane wa qaala bacdahum waxay dheh allukhayf bilkhaayi magac buu markaa lahaa lukhayf baa la dhihi jiray faraskii nabiga calayh salaam ama lukhayf qaala xadaanaa isxaaq bn ibraahim alxandari samica wuxuu maqlay yaxya bni aadam o xadaanaa qaala yidhi xadaanaa abulaxwas baa noo warramay can abi isxaaqin can camr bn maymuun can mucaadin radia allahu canhu qaala mucaad bnu jabal kuntu waxaana ridfa nabiyi nabiga fangalkiisa calayh salaam calaa ximaarin dameer baan la saarraa yuqaalu lahu cufayr la yidhaahdo magacaasuma hadda loo jeedaa cufayr waa dameerkii nabiga alayh salaam <clears throat> magacaasa la dhihi jira oo wax badan bay ka sheeg sheegaan oo waaqidii iyo qeydkii ay soo naqliyaan inuu dameerka asaga uu yidhi aniga fir waxaan ka joogaa fir waxaan ka dhashay nabiyaasha ay soo wada gaadiidsadeen soo fuuleen wax saasoo inuu sheegay oo nabiga la hadli jiray kadib markuu nabiga dhintayna ceel inuu isku tuuray oo isdilayba warkaasna wuxuu leeya xaafid ibn xajar laa asla lahu walaysa lahu sanadun saxiix waa wax war sugan warkaa ma aha dameer la yidhahdo cufayr ayuu nabiga saaraa waa mucaadnaga uu la saaraa in hal dameera marka laba qof oo waaweyn ay wada fuuli karaan ayaa laga qaadan karaa wax dhibaata ayna lahayn litarkabuuha ilahay wuxuu noogu abuuray inaan fuullo waxyaalaha ka faa'idaysanay ka mid tahay laakiin waa inuu kari karo awood u leeyahay uunan maaragtay tabar dhigaynin laakiin hadduu tabar u lahayn in la cadaabo oo la dhibo lama rabo fa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa mucaadow mucaadow waa sa saaran yihiin hal tadri ma og tahay xaqullahi ilaahay xaqiisa calaa cibaadii addoomaha uu ku leeyahy wamaa xaqucibaadi addoomaha xuquuqdooda se calallah ilahay kuleeyihiin ma garanaysaa qultu waxaan idhi bui allah warasuulu aclam ilahay rasuulkaa garan qaala wuxuu yidhi faina xaq allah ilahay xaqiisa cala alcibaadi addoomaha uu ku leeyahay an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shayan waxba an la wadaajinin waka xaqa ilahay addoomaha uu ku leeyahay ifraadu cibaadati lilahi waxda keligii in ilahay cibaadada loo keli yeelo oo keyrkii aan cibaadada wax laga siinin oo shirkiga noociisa kabiirka iyo kiisa asarkaba laska ilaaliyo xuquuqda ilahay uu nagu leeyahay weeyaane cibaadadan la imaada la yidhi waa in shirki laga ilaaliyaa oo ilahay kayrkii aan waxba la wadaajinin taa koowaad wey waxaqu lcibaadi addoomaa xaqooda cala allah ilaahay kuleeyihiinna anlaa yucadiba waa inuuna cadaabin man laa yushriku bihi shayan qofkaan ilahay u shariig yeelin inuunan cadaabin ayuu ilaahay isku waajibiyey tafadulan ilahay isagaa isi saaray subxaana wa tacaala oo yihi addoonkaan ii shariig yeelin annama cadaabay marka tawxiidkii oo la taxqiijiyo oo deena wixii muqtadayaadkiisii iyo wixii xumaarsanaana lala imaado wuxuu reebayana laga haro janna lagu galaya dukuul awali ah ayaa lagu geli haddiiseba waxaydaa tahay danuubta kabaa'irtan aad ku dhacdo khatarta ku sugan tahayoo fi nihaaya ugu dambaynna waxaa weeyaan waa laga soo baxay naarta oo jannada waxaa uun u dambayn muwaxidka qofka naarta u dambaynayo waa qof gaalaho mushrigahoo aan ilaahay subxaana wa tacala rumaysnayn marka mashiiada ilahay buu ku jiraa qofka hadduu muwaxid yahay oo ilaahay uu rumaysan yahay dembiisa uu ku dhaco inuu iska bacafiyana waa dhacdaa inuu naarta lagaga dahirana dembigiisana waa dhacdaa faqultu waxaan idhi buu leey mucaad yaa rasuula rasuul allow afalaa ubashiru bihi naasa dadka miyaanan u bishaaranaynin qofka tawxiidka iyo caqiidada suuban inuu janno ku gelayo arrintaa waa arrin weyn camal yaroo koobanna wey qaala nabigu wuxuu yidhi laa laa tubashirun ha u bishaarayn ha u sheegin fayatakiluu marka ay ictimaadaan oy cuskadaan oo ay dhahaan aniga muwaxid baan ahay laa ilaha illa allahu iska dhaho qof walba laa ilaha illa allahu qof lana inuu waajibaadka iyo takaaliifta ka tegayna waa la ogyahaye marka dad kale oo si kale u faham khalada qaatay ama ma ahee aan waajibaadka sharciga fahamsanayn yaynan iska qaadanin oo la boodinin markii dadku ay wax fahmeenna waa u sheegay mucaad radia allahu canhu intuuna dhimanin qaala xadaanaa moxamed ibnu bashaar bin daar qaala xadaanaa qundar moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucb bnu xajaaj samictu qataada can anas bni malikin radia allahu canhu qaal kaana fazacun argagax baa dhacay bilmadiinati magaalada madiina xoogow qayle iyo buuq iyo cabsi baa yeedhay oo cadow baa loo malay inay magaaladii soo galay fastacaara nabiyu nabigu wuxuu ergistay si dhaqsaa sala allah aleh wasalam farasan faras lanaa annaga aan lahayn buu leeyahay anas binu maalik abu dalxa iska lahaa isaga guriga abu dalxa buu ka tirsanaaye yuqaalu lahu manduubun manduub la magaciisa intaasuu u keenay musanifka xadidka meel kala kusoo marray fa nabigu wuxuu yidhi maa ra'aynaa min fazacin faraskiibu markiiba ku booday oo iska leedaa markaasuu deen carradii qaylada ka yeedhay buu soo ogaaday wax weyno inaysan jirin wuxuu yidhi wax laga argagaxoon aragnay ma jirto wain wajadnaahu faraskana waxaan helay labaxran xaaluu yahay bad araskuna aras orod badan buu ahaa ayuu nabigu sala allah alay wasalam yihi intaa way intuu musanifka u keenay baabu maa yudkaru min shumi lfarasi faraska kiisa la baasaysto ayuu ku saabsan yahay waxyaalaha la baasaysto inuu tashaawumka hadda taayurka waa khilaafsan yihin tashaawum iyo tadayur baa jira tashaawumka waa nooc naxaasa nuxuusnimo nuxuusnimo yani waxaan in sida nafciba aan lahayn wax laa yataratab minhu khayr khayr baana ka ratimaynin ayaa waxaa la yidhahdaa tashaawum baa la yihahdaa ah, waa guri cariire waa faras aan meel la gaadhayn oo cadowga maarata kugu dilaaya waa haweenay aan khayr lahayn oo aan wanaagsanayn oo dhibaato iyo shar mooyaane wanaagba aan lahayn waxyaalaha noocaas oo kalea marka sidiisuu nuxuus u yahay waxan oo u yahay oo khayrba aanan ku jirin faa'iidadanba una lahayn waxaasoo kale nasdhaafiyo la iska bedelo wey laakiin tatayurka oo la yidhahda waxaan asaga waxaasuu keeni waxaan waxaasuu wataa waxaasa ka dhalani waxa haddaad waxaasuu noqoni la yidhaahdo shimbirahay ka bilaabatay kadibna waa la ballaariye taa iyadoo waxba kama jiro wax ka jira ma laha xadaثna abulyaman alxakm bn naafic qala akhbarana shucayb bn abi xamza can الzuhri qala wuxuu yihi akhbarani salim bn cabdillahi ana cabdاllahi bn cumar radi allahu canهuma qaal samictu الnabiya salى الlah alay sl nabigaan maqlo yaqulu leh inama shuumu baasaysiga wuxuu ku jiraa fi alaaثati saddex buu ku jiraa waxa naxaasada la yidhahda ama nuxuusnimadu fi lfarasi faraska waa la baasaystaa hadduu yahay faras qaduufa socod gaaban oo markaa cadowi iyo lagalo ninka dagaalku le waa mid kari iyo mid farriga ah wey kol aad weerartay iyo mar aad hujuum qaadi mar aad lafahaada aad u xeelaysato wey labada midna ka bixi karin kaa wax la basaysta wey walmar'ati haweeney hadday tahay haweeney eh, khuluqin sayi akhlaaq xun bay leedahay ninkeeda iyo jiraankeeda iyo ehelkeeda iyo qaraabada iyo waxoo dhanba ooma fiicna haweeney noocaas oo kalena wax la baasaysta weeyaanoo lasdhaafiyo wadaari daartana hadday daar cadhiiriya tahay ama jiraan xun aad derisla tahay ayaduna wax la baasaysta weeyaan xadaثna cabdالlah بn mslmة الqacnbi can maliki can abi xaazim bn dinar can sahl bn sacdin الsaacidiy radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlah alيه waslm qaal in kana fi shayin ay in kaana shumu fi shay wax la baasaysta hadduuba jiro fa fi lmar'ati haweeney wax la baasaystaa haweeney khaasa laga hadlaya ee ma aha jamiicu nisa ma aha haweenka aan wanaagsanayn ee aan reerka iyo caruurta iyo jiiraanka iyo zawjka iyo diinta intaba aan ku fiicnayn wlfaras faraska isaguna faraska aan socod lahayn oo orodka badnayn eh, ama qofkii lahaa eh, ku dagaalamaya ridaye ku bayraa wlmiskiina eh, walmaskan iyo guriga maskanka guriga hadduu yahay isaguna cariiri ama jiiraan xun aad ilaahay kula darsiiyo oo daris kula noqdaan ayaguna wax la baasaysta weeyaan ama waaa balaayaba ku dhex jin iyo balaaya degan oo dadkii markay degaanbu balaaya ka dhex kacaysa waxaas isagana waa sidaas baab alkhaylu lihalaaثatin farduhu saddex qolo ayay u tahay alkhaylu farduhu lialaa saddex midun baa fardaha dadka haysta loo qaybiyaa wa qowlullaahi caza wajala waa u baab u yihi walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziina fardaha iyo baqlaha iyo dameeruhu inaad rarataan oo quruxna inay noqdaan ood ku kaaftoontaan oo isku muujisaan intaba waaniba wayakhluqu ilahi wuxuu abuuri maa laa taclamuun ayadaa fiiri wayakhluqu maa laa taclamuun markii waxyaalihii la gaadiisanaya saddex laga sheegay ayuu ilahi wuxuu yihi wayakhluqu maa laa taclamuun waxaynan ogeynna ilahi waa abuuraya waa maalin walba waxa soo baxayo waad la socotaa haddee hadday noqoto maraakiib gujisyo diyaarado noocyo kala duduwan oo kala dheereeya oo yakhluqu maa laa taclamuun ilan waxa sanaacadan iyo waxaan oo dhan ba ilaahay dadka iyo camalkoodaba ilahay baa abuuray subxana wa tacaala lilahi alamru e, e, e, alkhalq khalqu walamru khalqiga iyo amarka ilahay baa labadaba iskale subxana wa tacaala warka amarkii bay kamid tahay uu ilaahay abuuray subxaana wa tacaala wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun oo kale wey ilaahay baa wuxuu abuuray idinka iyo waxaad samaynaysaanba marka wayakhluqu ma laa taclamuun qala xadaثna cabdالlahi بn mslmةa can malik bn anasi can zayd bn aslm can abi salix الsamaan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lah sal slm qala nabig wuxuu yihi alkhaylu liثalaaثa fardaha saddex bay u sugnaaday saddex nin lirajuli nin ajrun ajr bay u yihiin oo ajr iyo hawaab buu ka heli walirajuli nina sitrun astur bay u yihiinoo waa ku dhowrsanayaayo cife iyo dhowrsanaasho iyo deeqtoon wa calaa rajuli nina korkiisa wisrun dembi bay ku yihiinba inta waa ijmaalka iyo tafsiilka qabso waa lagu kala faafaahinaya faama aladii ninka lahu ajrun farduhu ay ajirka u yihiin fa rajulun waa nin rabaahaa faraska xidhay oo heeraaray fii sabiili illahi ilahay jidkiisuu ku xidhay halkaasu intuu ku xidhay bu wuxuu yidhi faraskaasi ninkii u baahda oo ku jihaadi yaa iskale fa adaala wuxuu dheereeyey fii marjin xarig fii adaala yaal xarigii buu u dheereeyey iyo heeraarkii fii marjin buuna ku xidhay meel caws iyo doog iyo leh aw mase rawdatin beer buu ku dhex xidhay marka xarigaasu u dheereeraya si ay meel fog oga daaqdo haddana aynu fakanin marka fardaha iyo dameeraha iyo waxaasaa la xidhi jiro la dabri jiray oo xarigtii lagu xidho geed lagu xidho ayaa siaa iyo meelaha kasoo gurguran jirtay <clears throat> hadda waxaad arkaysaaba ari la xidhxidhay maqal iyo ari waxaad arkaysaa inti lugta laga xidho meelaha ka daqdaaqso min arkin ya nimankan dhinaca kala degan ya arigooda neef walbaba xarig buu ku xidhan yahay oo meel yaroo geed jiridii intii lagu xidho ayuu meeshaa ka daqdaaqaya ayb marka waa xidhay faadaala fii marjin aw rawda famaa asaabat dabcan mukaambada iyo meelahaasan ujeeda hadda famaa asaabat fii iyalihaa famaa asaabat wixii ay asiibto oo hesho oy gaadho fii iyalihaa xarigeedaas dheer daalika ee kaasa min almarji doogi iyo cawskii aw rawda beertii ay ka gaadho ay ka daaqdo wix allaala wixii ka goosato oo cawskii ay xariggaa dheer ay ku gaadho kaanad lahu xasanaat ninkii lahaa xasanaad iyo ajir bay u tahay walow annahaa faraskii qadacad hadday goosato diyalaha xariggii ay ku xidhneed ayayba goosatay fastanad markaasay booday sharafan bootin oo sharafeen lama bootin lugihiibay isla tuurtay oo way booday kaanat awraahuhaa digadeeda iyo wa aathaaruhaa raadkeeda inta ay socotay ordayso xasanaatin ajir iyo hawaabuu lahu ninkii lahaa ayay u noqonaysaa walow annahaa marad hadday marta binahrin webi oo fa sharibad ay iska cabto minhu xaggiisa walam yurid xataa yuuna dooninba an yasqee inuu waraabiya iyadaa iska cabtay hadduu doonayo waraabinayo waxsinayo waaba kasii daran tahay iyadoo isagoo un waraabba urjeedino inuu waraabyo baan rabin ba iska cabtay kaana dalika xasanaati low ajir bay u tahay ayo xarakaad oo dhaqdhaqaaqeedoo dhan ba ajir buu ka helaya faama arajulu aladii ninka hiya farduhu alayhi korkiisa wisru dembi uu yahay faraska fa huwa rajulu waa nin rabadaha faraska xidhay fakran faaq wuxuu ka tagay halkan midkii sitriumka ahaa buu ka tagay xadid kala caddeeyey asturka ninka uu yahay muxuu ahaa waa nin xidhay tacafufan wa taqaniyan bu inuu ku dhowrsado as'ila su-aasha kaga dhowrsado uu kaga deeqtoomo dadka waxooda iyo kaga kaaftoomo haddana ma halbaa min xaqi ilahay uu kulahaa dusheeda uu ku lahaa oo waa gudanaya kaasana waxay u tahay sitrun iyo astur bay u tahay faama arajulu aladii hiya calayhi wisrun ninka dembi korkiisa uu yahay farasku fa huwa rajulu waa nin rabadaha faraska xidhay fakran faaq iyo halagaa sheego halaga arko wa riyaan istusus iyo wa niwaan collaytan liahli lislaam islaamku uu kula collaytamaya ree hebel aan uhub gadano oon dabaabaad iyo qalab u iibsano oo berri hadii laisku dhacno oo farmadoobaha noqoninoo u diyaarso waxaasu u aruursanaya fardaha fa hiya wasrun dembi bay u tahay calaa dalika ninka asaga dembi baa ka soo gaaraya wa su'ila rasuulu lahi sal slam waxaa la weydiye can xumuri damaarihi nabigoo dameerahana ka waran iyonan tirkabuha bay soo galeen faraskii baa adaba ka sheekaysay baqalku isagu waxaa labadaas yuu ka dhashay baqalku been alkhayri eh, walxamiir wey marka dameerahana la raacinaya xagga cunitaanka oo lama cunaayo fardaha sidiisoo kale baqasha lama cuna fardahan baa la cunaa liannahu hilib waxa ku saabsan sidiisaba jaanib alxadar xaggaasaa la raacin asl fiihi taxriim ka waran dameerihii baa rasuul allow faqaala wuxuu yidhi maa unzila calaya laiguma soo dejin fiiha dameeraha ilaa hadihi alaayatu aayaddan mooyeene masale gaar ahoo dameer ka hadlayso magaciisa sheegi oo aayad iyo xadiid ma hayo laakiin waxayna ka baxaynin aayaddan caamkaa alaaya aljaamica aayaddan jamcinaysa wax allaala wixii qofka uu la yimaado oo idil ama khayr ama sharay jamcinaysaa alfaada keli noqot almunfarida alfarida fii nawciha ayadoo kalena qur-aanka aadan kuba jirinba sidii wax u jamcisay khayr iyo sharba u jamcisay aayad lamidana aysan jirin aayaddaasuna dameeruhu ayna ka bixi karin oo famanayadwaatan faman yacmal midqaala daratin quraanjo qadarkeed ninkii sameeya khayran khayra yarahu waa arkaaya waana laga abaalmarin doona indhuhu saari doona waman yacmal ninkii sameeya midqaala daratin quraanjo qadarkeed sharan sharan yarahu waa arkaya marka dameeraha ninkii khayr ku sameeya oo dadka ka gaadiid celiya oo dadka saara oo ay intifaacsadaan ummadda uga faa'ideeya de khayran yarah unbu soo geli ninkii si xun u isticmaalana oo xumaan iyo meel wanaagsan sedan la aado oo meel wanaagsanan u diro oo dadaa dadka kula collaytaba sharan yarah unbu soo gelaya sharan yarah unbu soo geli marka aayaddaasi waa aayadaha jawaamicda ugu jaamicsan bay kamid tahay qur'aanka kariimka wax ka baxsanaya ma jirto waxa aad samaynayso imaa khayr ima imaa khayr wa imaa shar labada labadaba waxay soo gelaysa ayadda soo gelaysa nacam baabun wuxuu ku saabsanyay man daraba daabatan daabata hayrihi fi lghazwi ninkii garaacaa daabad qof kale uu leeyahay fi lghazwi wixii duulaan lagu jiro ayuu garaacay <clears throat> iska garaaco hadde ma aha garaacown inaad ku dhufato xoole iska duntee waxaa loo jeeda waxaa weeyaan nafci iyo maslaxa ku jirta inaad garaacdo oo ninkii watay baaba u maarala oo karila war igu soo dhufo usha iisoo garaac hadduu ku yidhaahdo abaal iyo nus buu ku qabaa faa'iidana ku jirta <clears throat> xadaثna mslim qal xadaثna abu caqiil qala xadaثna abumutawakil الnaaji qaala ataytu jaabir bn cabdالlahi alansari baan u imaaday faqultu lahu waxaan ku yidhi xadiثnii bima samicta min rasuuli الlah waxaad ii sheegtaa wixii nabiga alayhi الsalaaةu wasalam aad ka maqashay qaala wuxuu yidhi saafartu macah nabiga maciisaan safray fii bacdi asfaarihi safaradiisa mid kamida qaala abu caqiil laa adri ma ogi qaswatan duulaan inay ahayd am cumra inay cumro ahayd safarun bay ahayd falama aan aqbalnaa markaa soo gadoonnay oo madiine lagu soo gadoomay xaggeeda qaala nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi man axaba an yatacajal ninkii raba inuu degdego ilaa ahli reerkiisa falyucajil ha degdego ninkii tartiib iska socona ha socdo ninkii raba inuu yaasa kugu dhufto oo deena ciddiisa agtiisa intuu dego maalintiiba tago asagana waa u banaan tahay falyucajil ha degdego ilaa hadda waxaa weeyaan wax loo iskula soconayo ma jirto muhimaddii waa la soo gotay hadduu jihaad ahayo hadduu qaswi iyo cumro ahaaba hadda galbasho wey ninkii marka soconayo o waa u taallaa isagay u banaan tahay qaala jaabir ba wuxuu yidhi fa aqbalnaa waan soo gadoonnay waana calaa jamrin anoo riti saaran lii aan leeyahay riti aan leeyahay anoo saaran ayaan soo gadoomay buu yidhi ritigaasoo armaka casuus ah oo guduud iyo madow laisku daray baa armag la yidhaahdaa ah, guduud iyo madow laisku daray yaa armag la yidhaahdaa ah, geela noocaasa maxaa la dhahaa midabkaas leh awa geeleyda ya bacda dacar dacar baa la dhahaa ya waa lagu qabsaday maya may haye may dacart waxa laga yaba in lahajaad kala duwan yihiin lahajaadka laga yaba inay kala duwan yihiin oka riti saasuu ahaa laysa fiiha baashii osalid eed habeen hore aan sheegayn habeenka udambaysa casharkeen osalidi nin yaqaanaa la helay ah, aw sheekh sheekh maxamed waa ma jooga ya adigana maarata ah, lugaha lugaha lugaha qaar baa luga gaagaaban bay leedahay lg kuwa horaa dheer kuwa damaha dheer lugaheeda ya kuwa horaa dheer kuwa dambaa dheer lugaha dambe udhaa dheer tahay lugaha horana way ka gaaban tahay way boodi marka wayna dhawaaqi oo sood bay leedahay maasule ya <laughs> ma ogeed aniga qandigeeda maarka laakiin shaqyahaas waa arkeen ayagun tafaasiisha ah, meelaha googalkii hadii laga fiirina waa laga arkaa sawirka inaad rataan baa udhici kartaba fur soo dhaho waxaan la gelininba ma lehe ayib marka wuxuu leeyahy jaabir aan ku noqona radia allahu canhu wuxuu leeyahay calىa jamalin lii armak ayaan saaraa laysa fiihaa shiyatun laysa fiiha shiya midab kale ma lahayn laa shiyata fiiha qur-aanku waa ki leeyahy wax midaboo kale oo midabkaa la sheegay aan ahayn armaga ah midab kale ma leh oo la socday oo uu leeyahay wannaasu khalfi rati rati fiican oo orod badan buu ahaayo wannaasu dadku khalfi gadaal bay iga wada jireenoo waa hor socday saas u ficlaa marka hore fa bayna ana kadalika anoo saa u hor socda id qaama calaya waanu istaagay un waa ii istaagay ratigii hal mar unbuu shagiro dhaqaaqi waayo istaagay oo uu bilaabay inuu dhaqaaqi waayo faqaala lii nabiyu nabiga alayh salaam oo gadaal soo socday baa isoo gaaray dadka o dhan waa dhaafeen nabigaa soo gaaray alayh salaam wuxuu yihi ya jaabir istamsik qabso baalkan waa la garaaciyo waa la daaweyne aka dhicin istamsik qabso fadarabahu markaasuu ku dhegay istamsik fadarabahu markaasuu deena garaacay bisawdihi nabiga alayh salaatu wasalaam ushiisuu ku garaacay darbatan garaac intaa wey inta uu keenay musanifka in la garaaci karo dee danba hadda ku jirtay maslaxiyo faa'ido iyo daawo iyo edbin fawahaba waa booday albaciiru neefkii geelaha waa booday makaanahu isla meeshiba isla meeshii hadda usha lagu dhuftayba halkiiba caafimaadon yar yar u imaaday meehe markiiba waa daawoobay wey bibarakati rasuuli sala allahu aleh wasalam rasuulka barakadiisii faqaala nabigaa wuxuu yidhi atabiicu ljamaal ritigan ma iga gadaysaa qultu waxaa nacam waan kaa gadi falamaa qadimna almadiina markaan galnay wadakala nabiya sal dakhala anabiyu sal slam masjida masaajidka u galay fii awaa'ifa asxaabihi koox asxaabtiisa kamidana ay ah, isla galeenoo joogaan fadakaltu calayhi markaasaan u galay wacaqaltu ljamaal waxaan dabray ritigii baan dabray fi naaxiyati balaad balaadku waa dhagaxa yaryarka mafruushka ee mutadeelka la yihahda balaad la dhahaa ama waa meel magaceed labada waa la yihahdo madiina ku taala masjidka agtiisa ku taalla halkaasaan ku xidhay faqultu lahu waxaan ku idhi nabiga calayh salaam haadaa jamaluka ritigaada waa kan rasuul allow fakharaja waa u soo baxayo fajacala wuxuu gudagalay yutiifu inuu ku wareegayo biljamali ritigi uu xaggii xag ka marayo wayaquulu uu leeyahy aljamalu jamaluna ritigu waa ritiga anagi annagaa iskale fabacata nabiyu sal l slam wuxuu u diray awaaqin min dahab waqiyado dahaba ayuu u diray jaabir bn cabdilah waa soo marray xadiidkan iyo inta khilaaf culummada isku khilaafeen ama riwaayooyinka mukhtalifkae ku soo aroortay muxuu ahaa madaraahim madanaaniir waqiyad meequu ahaa faqaala nabigu wuxuu yidhi acduuhaa siiya jaabira jaabir markii loo miisaamay ayuu wuxuu yidhi jaabir hala siiyo uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam istawfayta thaman lacagtii ma wadsatay ma hesha xoolahaadii qultu nacam haa waziyaada weli ba kii lagu daray qaala nabigu wuxuu yidhi athamanu lacagta iyo waljamalu ritigaba la kacdigaa iskale labadaba la iskale qaado saasuu nabi sala allah aleh nabiga karamkiisi iyo deeqdiisi ay kutusaysaa sala allahu alayh waalih wasalam in buyuucda wax la kala gadanaya shardi la darsan karo shuruudan sharciga aan khilaafsanayn la shardisan karo ilaa uu gurigiisa ku tagu shardistay iyadana waa laga qaadan karaa barakatu rasuuli sala allah alay wasalam baa laga fahmaya iyaduna jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu wa iyo siduu nabiga maarata u ogaan jiray xaaladiisa oo la socday ayadana waa laga fahmaya si gaara ah lagu dhaqaalayn jiray wakayriha min alfawaaid fawaaid fara badan baabu rukuubi cala daaba daabadda iyo gaadiidka in la fuulo asacbati ee adag walfaxuula midka qoorka ahee dakarka ahee lab min alkhayl fardaha xaggooda asucuuba walfaxuulatu min alkhayl adakar did alunha baa la yihahdaa ediga midka ah, lab waxaa ah, la dhaha alfaxuula midka qoorka ah yani waxaa loo jeeda adakar baa loo jeeda midka lab baa loo jeedaa wa qaala rashid ibnu sacd baa wuxuu yidhi kaana salafu salafka waxay ahaan jireen yastaxibuuna kuwa jecel alfuxuula neefka faraska kiisa labbay jeclaan jireen liannahaa maxaa yeelay ayadu ajra ayadaa ka orad badan wa ajsar ka dhiiranaan badan riwaayooyinka qaarkood ajra bay leeyihiin tan aniga ajra buu yidhi ajra yani aktaru jaryan xagga orodka ka badan wa ajsar mujaasaradan waxaa weeyaan waa xagga maarata dhiiranaanta iyo muxuu ahaa sidayn usoo laabanaynin ajsar saasay markay yidhaahdeen faraska dhadiga iyo midka lab midka labbaa marka yaa aad iyo aad u fiican bay leeyihin xadaثna أحmed بن محamedi qال aخbarana cabdالlahi بن mbaraki qal aخbarana شhucba can qataada qala samictu anas بn malik radي الlahu canهu qaal kana bاlmadinati fazacun argagax baa ka dhacay faاstacaara الnabiyu sal slam farasan faras buu nabigu caariyeystay abi alxata uu lahaa yuqaalu lahu manduub la yidhaahdo farakibahu nabigaa fuulo waqaala yihi maa ra'aynaa min fazacin ku soo laabtay wax argagaxa maanan arkin lan turaacu lan turaacu riwaayo kale argagaxina waxba argagax ma jiro wain wajadnaahu waxaan helnay faraskana labaxra xaaluu yahay bad oo kale orodkiisa oo lala yaabay marka hadda waxaa weeyaan musanifka xadiidkan wuxuu u soo deliishaday baabka taxta albaab markii loo soo qaatay tarjumada alfaxuula ko waa laga qaatay alfaxuula oo inuu ahaa faraskaa faras dakar ah oo lab inuu ahaa waa laga fahmayaa fii qawlihi baa laga qaatay damiirka mudakarkaa wain wajadnaahu labaxra halkaasaa laga qaadanaya inuu dakar ahaa waxaana hellay inuu ahaa bat wajadnaahu wajadnaaha muna dhihin inkastoo faraska sidiisaba yudakar wa yuanaf ismu jinsi weeyaan laakiin ayadoo halkaas geli amaa sacuubada cala daabati sacba markii la yidhaha laga hadlaayana waxay leeyihiin midkan lab ayaa ascab ka dhib adag oo meesha midka maarata dhadigahe unfadahe ay mid jilicsan ay tahay oo aad u adkeen oo u badneen ama ayna xoog badneen ama aynan sideedaba si iskaga jilicsan tahay midkan faxliga ahaa sabi ah kaasa saxbi ah marka halkaas labadaas laga wada fahmaya baabu sihami farasi faraska lagu dagaalamaayo waxa qadarkee sahmige lagu helo sahmiga lagu helo qofka hadduu hadhow dagaal u dhaco oo xoog waxgaalada lagaga qaato xoolahaasaa haniimo la yidhaahdaaye haniimada ayadaa khumus baa horta laga bixina shameelado meel baa laga saari lilahi walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakin ibnu sabiil baa iskale shantaa qolo shantaasa iska leh markii shantii sahmi laga bixiyo waxaa soo hadhay arbacatu akhmaas afartaa soo hadhay ayaa waxaa loo qaybinaya dadkii muqaatiliinta dagaalamayay see loogu qaybinaya ninkii faras ku dagaalamay ama dabaabaad ku dagaalamayey saddex sami buu helaya laba daabadiisuu ku heli midna isagii baa helaya ninka lugta ku dagaalamaya raajilka ee helweynayana hal sahmi buu leeyahay xadaanaa cubayd binu ismaaciil can abi usaamata can cubaydillahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasul sal slam jacala lilfarasi sahmayn faraska laba sahmin buu u yeelay walisaaxibihi saaxiibkiisa sahman iskugu dar saddex sahmin buu ku helay wa qaala maalik ba wuxuu yihi maalik ibn anas yushabu lilkhayli fardaha waxaa sahmi loo siini iyo walbaraadiin fardaha sahmi baa yaa la siinaya oo qofku ku qaadan walbaraadiin iyo fardaha baraadiinta la yidhaahdo wadanka ruum baa laga heli jiray oo fardo gaagaaban oo buuraha iyo golaha iyo meelahaas meelaha adag dhan gala ayaa jamcu berdoon baraadiinku berdoonkuna waa nooc fardaha kamida wey ta alkhuyuur alcarabiya alkhuyuur alcarabiya iyo albaraadiin bay uqaybsamaan marka sahmi baa marka la siinaya eh, liqowlihi ba u daliila walkhayla walbiqaala walxabin litarkabuuha in markaa la gaadiisado oo la isticmaalo isticmaalkaana waxaa ka dhalanaya iyaduna haddii lagu dagaalamo in qaniimo lagu helo walaa yusham liakara min farasin buu leh faras ka badan qofka sahmi lagu siin maayo ninkii laba faras soo qaata ka waran ama saddex faras soo qaata oo ku dagaalgala oo hadda mid ku boodaya hal faras unbaa sahmigiisa la siin bu le imam malik raximah llahu tacaala bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin labo laba faras baa yaa loo sirayaa imaam mali wu hal faras hal faras bu imam malik raximah llah ayaa lagu siin sahmigiisii oo isaga sahmigiisi iyo faraskiisi saddexdaa sahmi buu qaadanaya qaarna waxay maya laba faras ka badan lama ogolo laba faras haddii sahmi iluusu shan sahmi buu qaadanaya kiisii isagaa iyo labadii farasoo min laba shantaasuu qaadanaya khilaafun bayn ahli اlcilm culamadu isu khilaafsan yihiin lakiin xadidka waxaa ku cod yahay lilfarisi sahmaani walilraajili sahmun waa xadiis saxiixoo sugan baabu man bikhilaafi maa dahaba ilayhi abu xaniifa abu xaniifa isaga wuxuu le waa isku mid baabu man qaada daabata hayrihi fi lxarbi man qaada ninkii hogaamiya daabata hayrihi qof kale daabadiisii iyo faraskiisii iyo gaadiidkiisii fi lxarbi dagaalka u hogaamiye oo u wada xadaanaa qutayba bnu saciidin qaala xadaanaa sahl ibnu yuusuf can shacb bn xajaaji can abi isxaaq isabeci qaala rajulu lilbara nin baa bara binu caazib radia allahu canhu wuxuu ku yidhi afarartum ma cararteen barow can rasuulilahi sal slam ma ka cararteen yowma xunayn maalintii xunayn ee hawaasinahaas gasheen nabiga keligii meel ma kaga ma cararteen qaala wuxuu yidhi laakina rasuula اllahi sal slam yafir horta rasuulka ma cararin xaggaa dhig rasuulka isaga ma cararin laakiin waxoogow jaba waa dhacay jabkana waxaa keenay degdeg iyo istijaal istijaal baa keenay oo saxaabadaa degdegay markay maka soo qabteen sanadkii sideeda bishii ramadaan la qabtay bishii shawaal iyo dilqacda waxaa lagu jiray dagaalo kale iyo abreshin kale lagu jiray oo waxaa la sifeenaya xawla maka umlqura gaararkeedaa la sifeenaya daaif iyo awdaas iyo meeshaa la yidhaahdo hawaazino meeshii deganaay kuwaasaa dagaal lagu qaaday oo daaifta iyadu xisni bay lahaayeenoo maalmaa muddaan la kor fadhiyayo markii dambe waxba waa laga qaadi waayey heshiisii markii dambe bay ku galeen laakiin hawaazinayo bannaan baa laskaga hor imaaday waa la dagaalamay marka dagaalkii oo la tartiibinin oo aan qaabkii la yaqaanay ee loo dagaalami jiray iyo alwiyadii iyo raayaadkii iyo calamadii la kala tartiibin jiray ee qolo walbaba aag la dhihi jiray ka gala ayadoo la hagaajiro nabigan uuna soo gaarin iyo nimankii dhallinyarada dagaalkaas ka galeen nimankan marka hawaazinada oo aad iyo aad toogta u yaqaanay oo intay meel toga u galeen yay hal mar ah waxay kusii daayeen ceyrhka leeb bay kusii daayeen yani boqolaal kun oo leeb hal mar bay kusii daayeen nin walba wuxuu haystay buu kusii daayey markaasay saxaabadii dhaawac badan baa gaaray dhaawac badan ayaa gaaray way soo carareen kooxdii marka dagaalkaas qabsaday kuwii dambana dee ciidanka oo cararaya soo gaareen waa isla butaaceen waa isla butaacay kadib baa dib laisku habeeyey guushiiya nasrigiina la helay ilaahay u siiyey nabigana calayh salaatu wasalaam isagu horay usii gala mooyeene maba soo noqonin sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu le laakina rasuula lam yafira ma ina hawaazina nimankii hawaazina la dhihi jiray ee dagaalka xunayn lala dagaalamay kaanuu qowman qolay ahaayeen rumaatan shiishyahna oo shiishka iyo toogta yaqaana wa inaa anagu lamaa laqaynaahu markaan la kulannay xamalnaa calayhim waan weeraray fanhasamuu marka hore way jabeen marka hore dagaalkii mark lagu qaaray way jabeen faaqbala almuslimuuna cala alghanaa'im muslimiintii waxay ku gadoomeen haniimadii xoolo badan bay wateen oo xoolihii baa deen alarusi lagu bilaabay riwaayo kale waxay caddaysay in markaasi horeba ay saxaabadu jabtay kadib deena ay rogaan celis ay sameeyeen fastaqbaluuna waxay soo qaabileen annagoo qaniimada ku mashquulsan bisihaamin leebti faamar rasuulu lahi sal slam nabigu falam yafira ma cararin falaqad ra'aytuhu waxaan arkay nabiga calayh salaam wa inahu la baqlatihi albayda baqashiisii caddeed nabiga isagoo saaran duldul baa la dhihi jiray baqasha nabiga duldul isagoo <clears throat> saaran meliku aylah yaa usoo hadiyey wa ina abaa sufyaan abaa sufyaankana waa abu sufyaan bnu xaari bn cabdilmualib wey abu sufyaan ibnu xaari ibnu cabdilmualib ibnu camri rasuulilahi wey ee abu sufyaan sakr bin xarbigii umawigah ma aha maalintaasuu soo islama isaga abu sufyaan oo maka lagu qabtay <clears throat> marka waa nabiga in adeerkiis abu sufyaan ibnu xaari ibnu cabdilmualib yaa aakidun wuxuu ku dhegan hayaa bilijaamiha baqashii nabiga calayh salaam xakamaheedu hayaa waa hagayaa waa celinaya markay la taraartay oo la gashay cadowa nabigana calayh salaam hore usii socdo ayuu saa usoo qabtay intaa way shaahidka xadiidka man qaada daabata hayri fi lxarbi waa hogaaminaya waa haya wاnabiyu sala اlahu alay sl nabigu yaquulu wuxuu leeyahay ana nabiy la kadib ana bn cabdilmuطalib shujaacadiisa munqaicu nadiir nabiga sala اlah alay wasalam ayadoo kale la arkay maaha geesinimadiisa sala اlah alay wasalam wuxuu leeyahay ana nabiyu nabi baana laa kadib beena ma sheegay ana anigu ibnu cabdilmualib ina cabdilmualib baan ahay ibnu cabdilaahi ibnu cabdilmualib buu ahaa nasaba nafsahu ilaa jadihi awowiis buu isku tiiriyey nabiga alayh salaam carab waxay taqaanay oy nabigu u taqaanay ina cabdimudalib u taqaanay aabihiis laana nabiga alay slam muuna arkinba asagoo caloosh hooyadii ku jiro u dhintay aabihiis dhalinyaranimuu ku dhintay nin mashhuur oo la yaqaanana maba ahayn ninka la yaqaano ee quraysh hogaamiyaha u ahaa ee macruufka ahaa cabdulmualib u ahaa marka cabdulmualibka ay yaqaaneen buu nabigu alay slam xataa ku dhawaaqay si aanan loba kala qarsoonaaninba ina cabdullaahi baan ahay haddii la yidhaahdo inay garanba waayaan baa laga yaabaa ina cabdimualibkii aad raadinaysay maaban hay bu nabiga alay salaam nawaha ismah sala allahu alayh wasalam magaciisuu banaanka soo dhigay marka geesinimadiisi shajaacadiisi kamid tahay markii dambena rasuulka waxaa gadaalla ka socday cabaas oo adeerkiia horra waxaa ka wadaya in adeerkiibaa xarigga ku dheganaa ama hogaanka iyo keenaha markaasuu nabigu alayh salam wuxuu yihi cabaasow nin cod dheer rawo ahaa cabaas dhawaaq dheer oo codkiisa mikrofon waa ka dheeraa mikrofon waa ka dheeraa radia allahu canhu intuu waxaa la yidhi buurta salci ee masjidka nabiga alayh salam agtiisa ku taali jirta waabaa la baabiyan man wax yar baa kasii hare halkaa intuu istaago aroortii yuu geeliisa xoolihiisii iyo dadka shaqaalaha xoola u dhaqaaya oo qaaba xoola ku dhaqaaya yuu halkaa kala hadli jire o ka bariidin jire oo awaamirta halkaasu ka siin jire intuu dhawaaqo halkaasu kala hadli jire waa masaafe aad u kala fog adi aad iyo aad u kala fog halkan raaya oo kale wey nacam ama birta dheere modhakaare halkaasuu kala hadlayaa markan dhawaaqiisa aad buu u dheeraa wuxuu yidhi waxaad ku dhawaaqdaa ayna asxaabu shajara away raggii geedka baycat ridwan sanadkii lixaad heshiis waxaa lagu galay axad raggan bayacada galay kamida kun iyo afartan boqolah oo dagaal ka carara yuusa jirin axad carara yuusa jirin axad carara oo gaalo ka carara yuusa jirin baa layidhi imaad imaad dhamato iyo inaad guulaysato marka maanta carar baa dhacayo ilduur farxaga ka yimid awar raggi waa la xasuusiyey markaasay soo gadoomeen hal mar ah ayagood moodo lo weylaheedii ku maaragtay muxuu ahaa ku weyraxday hal maray soo gadoomeen ayagoo yaa labeyka yaa labeyka leh ay soo noqdeen markaasaa nasrigii guushii halkaas ka bilowda nabigeena alayh salam waa kii dhagaxa ku daadiyey carrada ku daadiyey ilahayna indhahooda uu wada gaadhsiiyey wamaa ramayta ida ramayta walaakina allaha rama ilahay uu yihi subxaanahu wa tacaala fa ama rasuul marka wuxuu leeyahy ana nabiyu laa kadib ana bna cabdilmualib baabu rikaabi walgazari wuxuu ku saabsan yahay kooraha iyo karziga lidaabati daabadda loo samaysto karzigu waxaa weeyaan meesha lagu fadhiisanaayo ee raxliga ah ee lagu fadhiisanayo halkaa iyada intaada ku fadhiisanin bahal yaroo saldo lagu istaago gawaarida waaweyn somaarka meesha lugta la saartay inti lagu istaago shukaanka lagu galaayo lagu galaayo kale bahal saas oo kale oo maqaariya laga sameeya qarzi la dhihi marka inuu qofka uu samaysto faraskiisa koorihiisa wax ku xidhan oo qarzi oo ku istaago oo deena uu faraska dushiisa ku boodo arrintaa ayada ah inuu farahaba ka qaado isagoo leedaa ku bood nabiga oo kalena oo fardaha aad u bartana loo bahay xadaana ubayd bin ismaaciil can abi usama can cubayd illahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma can inabi sala allah alay sl anhu kaana idaa dakhala nabigu wuxuu ahaa idaa adkhala rijlah lugtiisa markuu dejiyo fi lgarzi kooraha wastawad bihi naaqatu hashiisana ay la ekaato intuu ku fadhiisto korkeeda qaa'imata xaalay taagan tahay isagoo cumro ujeeda ama xaj ujeedo dibana dilxulayfana jooga halla waa xarman jira nabiga alayh slam markaas min cindi masjidi dilxulayfa masjidka dilxulayfa agtiisa ayuu ka niyoon jiray marka hasha la istaagtay alayh salaatu wasalaam kitaab alxaj baan kusoo maray lakin hadda shaahidka waxaa weeyaan in loo samaysto gaadiidka meel aad lugta dhigato iyo meel aad ku fadhiisato intaba koorahaas iyo rikaabka iyo qarzigaas ayaa laga hadlayaa qaarkood biro iyo qashab iyo laga sameeya rikaabka qarziguna maqaar iyo waxbaa laga samayn jiray baabu rukuubi farasi alcuryi faraska leedada aheen waxba saareen wax koora oo saareen un jirin oo la isticmaalo la fuulo oo lagu boodo isaguna ninka fardaha aad u yaqaano un baa isticmaali kara qofka kale waa ka dhacaya meel la qabsado male meel la qabsado male laakiin fardaha ragga aad u yaqaana tababaran waxa iskugu mid wey waa ku boodaya waana ku dagaalamayaan xadaثna cmr بن cawni qal xadaثna xamaad can haabiti can anas bn malik radi allahu canhu istaqbalahum الnabiyu nabiga alayh الsalaam baa ka hor yimid saxaabadii oo intay argagax maqleen isdiyaarinayo tababushaysanaya oo hadda soo baxay buu ka hor yimid calaa farasin isagoo faras saaran curyin lada maa calayhi sarjun wax kooraha faraskaa ma saareen fii cunuqii nabiga luqunta waxaa u sugnaa sayfun sayf nabigana alayh salam wuxuu jeeda qaarsanaa seef boysti asagoo seefta luqunta ku wata faras iska qaawanna saarano kor kaga fadhiya ayuu intuu kadib ka hor yimid bu wuxuu yidhi iska gadooma maa ra'aynaa min fasacin lan turaacu wain wajadnaahu labaxra faraskiina nabiga alay slam waa ammaanay marka shaahidku waxaa weeyaan rukuubufarasi alcuryi faraska asaga ah baa calayhi sarjun wax ka hora u lahaa ma laha baabulfarasi alqaduuf faraska socodka gaaban ee xagga jiidka ah ayaa qaduuf la yidhaahdaa ee aan orod badan lahayn kaa asaga ah fardihii aan soo maray ee mashcuumkaha in la iska bedela ayuu ku jiraa qala xadaثna cabdالأعlى بن xamaad qala xadaثna yaزيid بن zurيc qala xadaثna سacيid can qataadة can anas بn malik radي الlahu canhu ana ahla اmadinati reer madiina fazacuu maratan mar bay ergagaxeen farakiba الnabiyu salى الlaه alيه waslm farasan faras buu fuulay liabi dalxa u lahaa kaana yaqdaf yaqdif socod gaabnaa oo cagajiid ah oo kaana fiihi khidaaf cagajiidnimaa ku jir jirtay wax socod gaabanoo aan orod lahayn buu ahaa falama rajaca markuu nabigu soo laabtay qaala wuxuu yihi wajadnaa farasakum hada faraskiinii waxaan helay kan ahaa baxran bad isagoo ah orod badan buu noqday fa kaana bacda dalika wuxuu ahaa markii kadib laa yujaara kaan laga orod badinin haddii tartan iyo musaabaqe iyo orodtan ay dhimaato weligii lagama orod badinin markii dambe bibarakati rasuuli illaahi sala allahu aleyh waaalih wasalam famaa subiqa bacda dalika alyowm baa soo arortay maalintaa kadib lagama orod badinin faraska asaga ah xadiidka bal inta jeer uu bukhaari soo celcelinayo fiiri fiqigiisa raximah llahu tacala man yuriid allahu bihi khayra yufaqihu fi diin Ah, marka fahamka diinta iyo fiqiga ku jira halkaa xadii musanifku soo celcelinayo waxaa laga yaaba ina istiraad hadda wax ku dhimanba maleh xadiidka wixii laga sheegi laha o dhan laga wada sheeg isagoo ordi dara meel kale inu kugu soo noqda laga yaaba baabu sabqi bilkhayl fardaha in la oratansiiyo musaabaqada iyo tartanka waxaa ku banaan fardaha iyo wixii dawaatulxaafir ahoo qoob lahoo idilba wixii khifaaf ahoo geel oo kale ah nasliga iyo muxuu ahaa iyo toogta waxyaa lagu toog dhistay leebti waxaa lamida qoryaha waxaasa marka musaabaqa iyo tartan iyo wax lagu kala qaadan karaa intuba waxay u khidmaynaysaan tadriibka iyo tababarka arad wanaagsan iyo niyad wanagsan hadii lala yimaado ajr iyo hawaab baa laga helaya xadaana qamiisa qaal xadaana sufyaan can cubaydillahi can naafic can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ajra nabiyu sala la alay slam nabigaa wuxuu orotansiiyey maa dumira fardaha la boglaalay min alkhayli arda maa dumira kuwa la boglaalay oo min alkhayli fardaa min alxafya laga bilaabo meesha xafya la yidhaahdo ee madiina ku dhex taalay ilaa haniyat alwadaac karinta sagootiska oo markii dadka ay safariya aadayaan la gaarsiin jiray lagu sawatin jiray halkaas intaasay yuu nabiga ku oratansiiyey fardaha kuwooda la boglaanay ee mudmarka ah wa ajraa wuxuu oratansiiyey maa lam yudamar kuwa aan la boglaalinna min athaniyati laga bilaabo thaniyat alwadaac ilaa masjid bani sureyq intaasay ordaayeen marka yaa kuu yaqaana marka intay isku jiraan ibnu cumar baa kuu yaqaana radia allahu canhu uu kuu sheegaayo oo kamid ah raggii fardaha fuulaaya ee ku tartamaya qaala ibnu cumar ba wuxuu yihi wa kuntu fii man ajraa waxaan kamid ahaa dadkii ku tartamayey ee fardaha ortisinay qaala cabdlahi abu abdillah xadana sufyan qala xadathna cubaydulah qaala sufyaan bayna alxafya sufyan ba waa ku sheegay xafya iyo ilaa haniyat alwadac waxay isku jiraan hamsatu amyaal shan mayl bay isku jiraan aw sita lix mayl bay isku jiraan way kala fog yihiin wa bayna haniyati haniyada karintaa iyo ilaa masjidi bani zuraqna miil hal mayl bay isku jiraan marka way isku dhow yihiin soo maaratid faraska marka mudmarka eh la boglaalay waa ka orod badan yahay faraska kale idmaarkuna waxaa weeyaan fardaha intii marka hore la dhaqaaleeyo oo la cayiliyo oo xoog iyo awood ay yeeshaan oo cayilaan oo nafaqo fiican iyo doog iyo wax fiican oo fardaha loo sameeyaa jirtee lagu cayiliyo yaa maalmo cuntadii laga yaranaya cuntadii baa laga yarayn meel yar guri ahna waa la gelin oo xifshi iyo buul baa la gelin korkana qobtale iyo karbaashi iyo waxbaa laga kor saarayaa suu dhididkiisa u baxo meel yaroo caliila markii la geliyo wax korka laga sii saaro waa dhididaya marka dhididkii dhacaanki o dhan baa ka baxaaya jirkiisi baa isgelaya hilibkiisi baa adkaanaya lugihii baa xoog yeelanaya marka iyada ah neeftii mma daalayo ma daalayo ma neef qabatoomayo ma neef qabatoomayo orod dheerna waa ordaya mana daalayo midka laakiin asagoo iska daaqsamayo cuntada hadda la siiye la yidhaha ha ordo hal meel ka badan ma ordi karo inuuba dilaaca caloosha dhici karta marka asagoo orodkiisa waa yar yahay saasay farduhu kale yihiin marka fardaha haddii la raba in wax qabtaan waa in tadmaarka lagu sameeyo la boglaalo baabu idmaar khayli sabqi fardaha in la boglaala lisabqi in lagu orotamo darteed xadaana axmed bn yunus qaal xadaana leyd can naafic can cabdilaahi radi allahu canhu ibni cumar ana rasula sal slm saabaqa wuxuu tartansiiyey bayna alkhayli fardihi alatii lam tudamar aan la boglaalin wa kaana amaduha min athaniya laga bilaabo haniyat lwadaac ilaa masjida bani zuleeq intaasay ordaayeen ana cabdاllahi bn cumar kaana saabaqa biha fardaha midkii ka orotamayuu ka mid ahaa qaala abu cabdilahi wuxuu yidhi amadan haaya ayad marka wa kaana amaduhaa xadiidka meesha haayada ahee goolka ah wuxuu ahaa markii laga bilaabo xafiya wuxuu haayada waxay ahayd haniyat wada bay ahayd haniyat lwadaac ayay ahayd haddii uu faradka kale khayrumudmarka uu yahayna min athaniya laga bilaabo ilaa masjida bani zureeq buu amadka ahaa haayada iyo meesha goolka ee uu ku dhammaanayo orodka tartanka markii la orotaway meel waa laga bilaabi meella wuu ku dhammaanaya lafdiga amadkaabu marka musanifka raximah llahu dib u raadiyey qur'aanka macnaheedi markaa eh, qalb amadan haaya ah. ah. tawadu low ana baynaha wa baynahu amada baciida eh, haaya musaafo kale fog in loo kala gaarhsiiyo yani qofka marka uu tamanin doono wey xumaanta uu sameeyey camalkiisii xumaa iyo in la kala fogeeyo ah, yuma tajidu kula nafsi maa camilat min khayri muxdar wama camilat min suuءin tawadu low ana baynaha wa baynahu amada baciida faaala calayhim اlamad aayad kale waata iyaduna aala alayhim waxaa ku dheeraaday alamad waa ku dheeraaday iyo diladii iyo muddadii iyo masaafadii baa ku dheeraatay ayb faqasa qulub markaa qalbigooda angegay muddo dheer markii waxay ka soo wareegeen oo ambiyadii iyo wacyigii iyo diintii iyo wixii loo sheegay kadib qaswata qalbi baabu gaayat asibaaqi lilkhayl fardaha tartankooda meesha kaayada u ah almudamarati la boglaaday meesha kaayada ee goolka u noqon karto xadaثna cabdالlahi بn mحamedi qal xadaثna muaawiya muaawiya bn cmr alasdi qala xadaثna abu isxaaqin abu isxaaq alfazari can musa bn cuqbata can naafic can ibni cumar radi allahu canهuma qaal saabaqa rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam nabiga wuxuu tartansiiyey bayna alkhayr alatii fardihii qad dumira la boglaaray faarsalahaa wuxuu ka diray oo ka bilaabay orodka min alxafiya xafiya meesha la yihahdo laga bilaabo wa kaana amaduhaa haayadeeda iyo goolka ku dhammaanayana haniyat lwadaac bay ahayd faqultu limuusa waxaan ku idhi fakam kaana bayna dalika meeqaa udhexaysay qaala sittau amyaal aw sabca lix ilaa toddobo waa iska taqriibi wa saabaqa bayna alkhayli fardihii allatii lam tudamar aan la boglaalinna waa oratansiiye fa arsalaha wuxuu ka diray oy orodka ka bilaabay min aniyat alwadaac laga bilaabo wa kaana amaduhaa haayadooda iyo goolkuna waxaa masjida bani zureeq buu ku dhammaanayey qultu fakam bayna dalika tanna meeqaa u dhexaysay qaala miilun hal miil aw naxwax lamida wa kaana ibnu cumar wuxuu kamid aha miman saabaqa fiiha dadka fardaha ku ortamayey ee dhalinyarada ku tartamaysay fardaha ayuu kamid aha radia allahu canhu ardaa marka in fardaha cardi lagu sameeyo oo lagu tartamo oo tadriib lagu qaato oo sida hadhow dagaalka loogu geli lahaa iyo arrimaha ku tababarato ajir iyo hawaab baa ku jira baabu naaqati nabiyi sala allahu aleh wasalam hashii nabiga sala allahu aleyh waalih wasalam ayaa laga hadlayaa hal buu ka dhigay mufrad buu ka dhigay naaqati nabiy iltifaat waxa uu nabiga uu sheeg ishaarayaa in magacyaha soo arooray alqaswa alcadba aljadca saddex inay yihiin asmaa limusama waaxid hal neef besa inay magac u tahay magacyaha hashi nabiga alay slam waxaa soo arortay alcadba waa soo arortay alqaswaan waa soo arortay aljadcaan waa soo arortay saddexdaba waa isku mid naaqati rasulilah ka soo qaat hashii nabiga qaala ibnu cumar wuxuu yidhi ardafa nabiyu sala allahu aleh wasalam usaamata cala alqaswa ah, ardafa nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu fangeliyey usaama usaama binu zayd cala alqaswa hashii qaswaheed goormaheed meeshaas mataa kaana dalik ya xajat lwadaac markuu kasoo baxay ya min carafa ilaa musdelifa usamaa la saaraa nabiga alayh salaam musdelifo laga bilaabo ilaa jamrat alcaqabana yaa la saaraa ya alfadl ibn cabaas baa la saaraa kasoo maray kitab alxaj shaahidka hadda weesha wuxuu u keenay weeyaan hashii nabiga in magaceeda lagu sheego alqaswa bay ahayd wa qaala miswar wuxuu yidhi qaala nebi sal slam maa khala'at alqaswa iyadana waa soo maray qaswo mayna daalin oo mayna walaysa dalika lahaa bkhuluq dabeeca ooma lehen in casha qaswaa si kastaba ha loo saaraado oo masaafo dheerba ha soo qaadee inay intay iska fadhiisato iyadoon la fadhiisinin ay iska fadhiisato oy kici weydo xoolo noocaasa ilan jiree arrintaa dabeeca ooma lahayn walakinahaa walaakin xabasahaa xaabis lfiil buu nabig alay slatu wasala yiri walaakin xabasahaa xaabis lfiil maroodaga midka xabisay waa soo mara sagoo dheer xadiidkii kusaabsanaa xudaybiya qisadeedii shaahidka waxaa weeye alqaswa cadbana waa ka socota qala xadaثana cabdالlah بn mحamedi qala xadaثana mucaawiya qala xadaثana abu isxaaqin can xumayd طawiil qaala wuxuu yihi samictu anasan radi allahu canhu baan maqlo yaqulu le kaanat naaqaة الnabiy hashii nabiga alay slam waxay ahayd yuqaalu laha alcadba baa la dhihi jiray dhagahay go-oneed oo fur iyo wax kula lahayd saasaa loogu bixiya cadba jadcana waa la dhahaa gogonaanta dhagaha qala xadaثana malik ibn ismaaciil qala xadaثana zuhayr can xumaydin can anas radi allahu canhu qaal kaana lلnabiyi salى الlaه alay slm naaqa tusama cadba hal cadba la yidhaahdo yuu nabigu lahaan jiray laa tusbaqu aan laga dhaqin laga orod badinin markii eh, lagu orod waa banaan tahay iyo geela iyo lagu tartamo fardaha lagu tartamo way banaan tahay marka haddii tartan uu yimaado mararka qaar nabiga alay salam u yidhi hala tartamo laa tusbaq lagama dhaqi jir lagama orod jir mar oo gaalo ay dhacday ayaa jirtay oo haweenay saxaabiyad aheed oo ayadana la qafaashay intay geeli dhex martay oo habeennimadii intay ka goosatay xariggii ay ayada kusoo badbaaday oo wax gaara la waayey si walba intii laga daba orday la soo gaari waayey see laga rafi waayey madiinay kusoo gashay alcadbaa laa tusbaq lagama ordbadin jirin qaala xumeyd ow laa takaad ma basigi jirin tusbaq in laga ordbadiyo fa acraabiyun wuxuu sidaa ay tahay oo ayada koobka haysato insaxa tacbiir halkaa ayada haysato lambarkaa koobaad ayadoo haysato fa waxaa yimid acraabiyun acraabi baa yimid in reer baadiye ah ayaa isa soo dhigay wuxuu la yimid calىa qacuudin buu la yimid qurbac sanad laba sano ilaa lix sano yaa qacuud la dhahaa wixii ka dambeeya lix sano jamal baa la dhihi marka rutin yar oo qurbac buu wataa fa sabaqa waa ka orod badiyey nabiga alayه salaam hashiisii bay tartameen waa laga orod badiyey marka hasha nabiga salى الlah alيه wasalam fashaqa dalika arrinkii wuxuu dhibay calى muslimiin muslimiinta korkooda aad bay uga xumaadeen oo uga gugubteen oo ku farxayen ee nabiga horumarkiisa iyo hashiisa inay sarayso oo geeloo dhanba ka hormarato yay aad u jeclaan jireen hashii nabigoo maanta oo loo dugdugay oo lala dhaafay aad bay oga xumaadeen xataa carafahu nabigaaba gartay alayh الsalaatu wasalaam war meesha iska ordun bay aheedeen maxay saas kugu xumayseen faqaala nabigu wuxuu yihi xaqu calى allah ayagii buu markaa isxumayntoodii bu ka saaraya hashan in laga orodbadiyo waxba isxumaynina ka dhiganta waxba isxumaynina waa ordi jirtay in badan bay hormartay in badan bay intaas horitiy eh, hal ay ka orodbadisay haddii maanta laga orodbadiyey waxba isxumaynina moraalka iska jebinina xaqun cala allah kuwa kubadaha iyo waxaa fiirsadaayo soomaalka markii laga badiya tiimkooda niyadjab baa ku dhacay sooma saxaabadana radia allahu canhum aka nabiga calayh salaam bay u xaqlinayaan oy jecel yihiin inuu hormaro oo uu ku badiyo orodka iyo tartanka xaqun cala allah ilaahay korkiisa waxaa xaq ku ah oo sunnadiisa ku dareertay oo isagaba isku laazimiyey oo kamida dariiqadiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu jideeyey anlaa yartafica inuuna kor noqonin shayun wax min adunyaa addunyada xaggeeda kamida inuuna kor noqonin hashaw adduunyaday ka mid tahay ilaa hadday kor wax kor maqdo oo maalmo uu koreeyo wadacahu ilahi hoos buu dejiyaa subxaana wa tacaala waa sunna kowniya ilaahiya wey ah, wax allah wixii maalmo koreeyaba maalinunbu hoos usoo dhici doonaa ogaanteeda lahow art qofkii la sheeg sheego madax buu ahaa baad maqlaysaa intaasu soo madaxaha madaxweyne ahaa adhicina jabinta lagu hayay waxaa u dambaynaysaa isagoo oo nool inuu arko jagadiisi iyo kursigiisu rag kale ku fadhiya mugambiya ka korey mugambi mataqaana ya kii afrikaanka zimbabwe ee mugambi la dhihi jiray laga keri waayey ilaa uu ka gaaray boqol wax ku dhow ayuu gaaray isagoo indhaha caddeynaya laga qaaday marka adduunyada waa sidaas wixii adduun saabsan maalqabeen buu muddo ahaa maalkii asaga waa laga qaaday ama waa ka dhiman uu ka tegi waxay dhan wa baaba'ayaan caafimaad badan buu haystay muddo u ordaayey waa jirraday a marka waxyaalaha adduunyada ku saabsan wey laakiin wixii ilaahay uu bixiye subxaanahu wa tacaala oo fadli ah oo xagga ku saabsan maaragtay eh, raxmadda ilahay ee kale ee ku saabsan ama nubuwada ambiyada wuxuu ilahay siiya ka ashir maayo saalixiinta wax ilahay siiyo manqaba iyo darajaa waa helayaan si kasta ninkan madaxda maanta ee lahor ordaayo berri waaba dhacay od maqli laakiin sheekhi waa dhacay ma maqashi ya caalimkii hebelha waa dhacay ma maqashi culummadeeni allah noo barakeeye ma maqlaysi dabcan nasal allah asalama walcaafiya inu asaga isrida mooyeene isaga ah, adun isridin ilaahay subxaana wa tacala laa yuqayiru ma biqowmin xataa yuqayiruu ma banfusihim isaga hadduu isrido oo uu noqdo kaladii uu nabiga ilahay ka sheekay subxaana wa tacaala uu yidhi aataynaahu aayaatina fansalaka minha ah, aataynaahu aayaatina fansalaka minha haddii ku dhacdo faatacahu shaydaanu fakana min alghaawiin taasaa khatar ah taasaa khatar ah wadnaha farta lagu haya loo baahan yahay oo la ilaashado qiimaha ilaahay uu siiyey dadka ahlulfadliga ahlulcilmiga inay ilaashadaan taasaa laga rabaa nabigana waa ka magangeli jiray inuu nabiga alayh isalaatu wasalaam darajada ilahay u bixiy ka ceshado allahuma ini acuudu bika alxawr bacd alqowm buu dhihi jiray ilah waxaan kaa magangelayaa inaan dib u noqdo oo dhaco markii aad kor i qaaday oo korraysiisay kadib ayb dawalahu muusa muusa ayaa xadiidkan dheereeyey can xamaad riwaayada uu ka wariyey can haabit can anasin an nebi sal slam isagoo mudawal ah oo dheer ayuu soo arooriyey oo soo wariyey buu ka wadaa taasuu ka wadaa dawalahuda nacam baabun wuxuu ku saabsan yahay alqaswu cala alxamiir in lagu duulo dameeraha oo dameer intii la rugabsado dagaalka lagu galo waa turjumo keligeed oon xadiid la soconin oo xadiido wadata male bacda nusaakhdana iyo qaarkoodna waxba ma ma laha qaarkoodna waxay ku dareen baabkan baabka ka dambeeya oo baab اlqazwi calى alxamiiri wa baqlat الnabiyi salى الlahu alيه wasalam albayda saas iskugu qabteen waxaa dhici karta musanifka raximah اllah markuu turjumada sheegay inuu xadiista isagoo oonan gudbinin oo hoos dhigin uu ka dhintaa dhici karta ama uu fiirinayo xadiista kale kusoo aroortay kaxadiidi mucaada soo marray mar dhow mucaad bnu jabal waa kii lahaa waxaa nabiga ahaa fangal calaa ximaarin yuqaal lahu cufayr cufayr ayuu nabiga la saaraa alayhi salaatu wasalaam waa soo aroortay qisas nabiga inu dabeerka fuulay khaybar baa soo aroortay xadidka inkastoo la daciifina xaafid uu leeyahay fii sanadihi maqaal marka ayaguna wuxuu kamid yahay litarkabaha mu soo geli damaarku baabu baqlati nabiy sal l slam albayda baqashii nabiga alayh salam ee caddeeda duldul la dhihi jiray qaala w anas baa xadiid noocaas ka hadlaaya baqashii nabiga ayaa sheega soo marray wa qaala abu xumayd wuxuu yidhi ahdaa meliku ayla boqorkii meeshaa ayla la yidhaahdo yaa u hadiyeeyey linabiyi nabiga alayh salaam baqlatan baqal baydaa cad buu hadiyeeyey waa ka qaatay nabigana alayh salaam oo gaalada hadiyadooda waa la qaadan karaa <coughs> haddayna tanaasul xagga diintaadaa ayna la soconin oo aadan meeshaa wa lagugu dhaafsanaynin diinta ku saabsan qaala xaddaana camr bnu cali fallas qala xadaثana yaxya bn saciidin qala xadaثana sufyaan athawri qala xadaثana abu isxaaqin qaala samictu cmr bn xaariث baa maqlo qaala yidhi ma taraka الnabiyu salى اله alay slam ila baqlat اlbayda markuu nabiga dhimanaya alayh salaam adduunyo kama tegin baqashiisa baydada caddeed iyo wasilaaxa hubkiisa oo uu sadaqaystay buu ka tegey wa ardan iyo dhul tarakaha uu ka tegey sadaqa xaalu sadaqa yahay wixii reerkiisa laga biilo mooyaan wixii kale sadaqa weeyaan buu nabiga alayh salaam ardadii fadak la dhihi jiray banuu nadiir wuxuu ka helay ma afa allahu ilayhi iyo khaybar sahmigiisa nabiga uu ka helay khumuska intaba waa sadaqaystay wixii aan nafaqada reerka aan ahayn xadaثana mحamed بن المثنى qala xadaثana yaحya بن سacيidi qala xadaثanii abu isxaaq السبيعي can الbarا بن caazib radي الlahu canhu qaal qaala lahu rajul nin baa wuxuu ku yihi bara ya abaa cumaara kunyat lbara binu caasim kunyadiisi weeye abu cumaarow wallaytum yowma xunayn maalintii xunayn ma jeesateen ma cararteen ee qur-aankaa lagu sheegay wa yowma xunayn idaa cajabatkum kadratukum falam tugni cankum shaya maalintaa iyadaa ah xoogow saxaabada waxaa cajab geliyey dhallinyaradoodii weliba badnidoodii toban kun iyo weliba waxaa aheen laba kun oo la yihaahdo muslimiin fatxi ah, ah, maslamat alfatxi la yidhaahdo dulaqadii laba iyo toban kun marka waxay dhaheen wax maanta naga adkaan kara maba jiraba ayay yidhahdeen guusha iyo adeeguna waxay ku jirtaa ilaahay subxaana watacaala gargaarkiisa diyaargarow iyo asbaabna waa loo baahan yahay laakiin niyadda inaad hagaajisato ogaato ilaahay subxaana wa tacaala in nasriga xaggiisa uu ka imaado yowma wax dagaala ma dhicin guushana muslimiintii baa helay gaaladiina meeshii bay iyagoo cararayo fiigaayo dabeel baa lagu sii daayay malaa'ig beder waad ogeedoo dhowr boqol oo kun bay ahaayeen eh, dhowr boqol oo qof bay ahaayeen saxaabada nabiga alay isalaatu wasalaam saddex boqol ilaa wax bay ahaayeen ilaa kun bay ka adkaadeen oo jabiyeenoo toddobaatan kadib toddobaatan ka kafaasheen marka nasriga iyo guusha waxaa weeyaan gacanta ilaahi subxaana watacaala in laiscajabiyo ma aha oo qofku wax isku arkay inu asaga wax keeni karo qaala wuxuu yidhi markii la yidhi maka cararteen nabiga alayh salaam laa maya wallaahi ma laada waxaa weeyaan maa wallaadu soo wadaa carar oo dhan ma dhicino dadko dhan ma cararino rasuulka ku dari maa wallaa ma jeesanin annabiyu nabiga alayh salaam ma jeesano ma cararin iyo raggii la socda hadii waxaa la socda abu sufyaan walaakin wallaa waxaa jeedsaday oo cararay surcaanu naas dadka ku waday degdegaya ee ayaa jeedsaday marka horena oradka ku galay dagaalka kadibna soo cararay kadib waa la habeeyey oo dib baa laiskugu gadoobay waa la abaabulay falaqiyahum hawaasinu nimankii reer hawaasin baa surcaanu naaskii dhallinyaradii didaysay la kulantay binabli leeb bay kula kulmeen oo leeb bay cayrka kaga dhigeen oo ka badiyeen ayagoo meel intay u galeen kamiin ah oo uga badeen ayay hal kusii daayeen wnabiyu sala allahu alay waslam calaa baqrati lbayda nabiga baqashiisa caddeed buu saaraa asagu wa abu sufyaan ibnu xaari ibnu camihi nabigan adeerkii ibnu xaari ibn cabdimudalib aakhidu wuxuu hayay bilijaamiha xakamaha faraska iyo keenaha xarigu hayey wnabiyu sala la alay sl nabiguna yaquulu wuxuu dhahaya ana nabiyu laa kadib ana ibnu cabdilmualib anuu nabi baan ahayo been ma ah ilahay baa ii waxyooday oo min allahi ba waxyiga iga socdo laga waramaa waana war xaqiiqo dhaba ana anigu haddaad iraadinayseen ibnu cabdimudalib baana way kan sala allahu aleyh waaalih wasalam marka dagaalkaa qaswatu xunayn buu ahaa guushana muslimiinta markii dambe heshay wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah waslama calaa nabiyina moxamed